bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi آkhirhm shaykhuna الشhaykhu صاlح bn cabd الlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamiعا bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayna can amr dinar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlيh wali wslm alraaximuuna yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طaraa'iq اraxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuula اlmutuun khasatan usuula xadiid اlmustafa wاrasuul اlmujtabى slى اllah عalayh wعlى آlih وصxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlajl fahada huwa اlmajlis الsaadis min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi tadkiraة الsaamic wاlmutakalim lilimaam ibnu jamaca raximah اllah fii leylat السبت السادس عشر من شهر ربيع الثاني أو الآخر عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه ولي وسلم majliskan waa majliskii lixaad ee majaalista marka i sharaxa kooban ee kitaabka tadkiratu saamic almutakalim ilam ibn jamaca caleyh raxmat ullah waxaan ku soo jirnay aadaabta looga baahan yahay qofka cilmiga dhigo oo caalimka ah aadaabta inuu ku sifoobo loo baahan yahay naftiisa waa noo soo martay oo waa noo soo hormartaan kala jeedaa waxaa kaloon bilownay oo noo socda oo hadda noo maraa nooca ee shanaad noo maraa aadaabta looga baahan yahay markuu darsigiisa dhiga qofka mucallimka ah aadaabta inuu ku dhaqma loo baahan yahay ayuu imaamka muxuu ahay ku soo jiray caleyh raxmatullah waxaan maraynaa marka annowc alkhaamis nooca shanaad إda تacadadat الduruusu qadama الأشhرف فالأشhرف فالأhم فالأhم فlyuqadim تfsير القur'an ثuma الxadيiث ثuma أصuل الdin ثuma أصuل الفقه ثuma الmadhب ثuma الkhilaaف فالnaxو والjadل wuxuu le imaamka calيh رaxmat الlah الnowع الkhamisu nowca شhanaad oo aadaabta caalimka looga baahan yahay inuu kula dhaqmo darsigiisa idaa tacadadat haddii ay tiro badato adduruusu duruusta oo dhowr darsi ay u taalla qofka mucallimka ah qadama wuxuu hormarya alashrafa kan sharafta badan falashrafa kadibna kan ka sii sharaf badan weeyaan kan sharafta ku xiga weeyaan falahama kan muhiimka ah falaham walahama kan muhiimka falaham kan muhiimka weeyaan oo mid walba siduu kan kala ugu sii muhiimsan yahay ayuu u kala hormariyaa fayuqadima aw fayuqadim wuxuu hormarinayaa tafsiir alqur'aani quraanka tafsiirkiisa uma intaa kadib alxadiid xadiidka ayuu hormarinayaa uma intaa kadibna usuula diini usuula diinka ayuu hormarinayaa uma usuuladiinka waa tawxiidkii caqiidada uma intaa kadibna usuula alfiqhi usuulfiqiga ayuu hormarinaya ku xijinaya uma almadhaba madhabka khaaska hadduu madhab shaafici wax ku dhigi shaafici ayuu hormarini ka madhab ahaan usuushii madhabka ayuu hormarinaya amaba eh, maaliki hadduu yahay oo dadka muxuu wax ah loo dhigaa maaliki ay yihiin eh, madhabka maalikiga usuushiisa kutubaha yaryar oo kutubaha madhabkaas bas ka hadla ayuu hormarinaya uma almadhaba madhabka kutubaha ka sheekayna ayuu muxuu ahaa ama ku taqayuda oo ku kaaftooma ayuu qofka mudariska ah, mucallimka hormarinaya uma intaa kadib alkhilaafa fiqhiga la yidhaha muqaaranka oo waxaa weeyaan madhab fulaan saasay qabtaa madhab fulaana saasay qabtaa madhab fulaana saasay qabtaa kadib kaasuu ku xijinayaa wanaxwa naxwo ayuu ku xijinaya wasarfa waljadala iyo muxuu ahaa mantiqa amaba jadalka ayuu ka hormariyaa weeyaan saas ayuu u ratibaya ayuu imaamku yidhi caleyh raxmat ullah funuunta marka ayada aadka loo yaqaanay ayuu imaamku sheegay funuun kale oo badan uusan sheegin ayaa jirto oy ka mid tahay marka waa la yaqaana dabcan laakiin waxaa ka mid usuul ah alxadiid ama musطalaxa ka mid ah ama cilmu aljarx waاltacdiil kadalika alqawaacid alfiqiya ka mid ah waxaa ka mid ah oo gabayada iyo qawaafida iyo cilmigaas ka hadla macaajimta ayaa ka ah, waxyaabo badan uus imaamku uusan ishaarin ayaa jirta weeyaan laakiin intii muuqmuuqatay ayuu marka iyada ishaaray wa wuxuu ahaaday bacd alculamaa culimmada qaarkood waxay ahaayeen aلزuhaad ama uu ahaa wa kaana wuxuu ahaaday bacd alculamaa culimada qaarkood aلزuhaad ee zuhdiga lagu yaqaanay yakhtimu mid ku khatimo ku dhammaashatiro adduruusa duruusta markuu akhriyo oo maalan tafsiir ayuu halkan ku geli wuu dhammayni xadiid ayuu dhammayni wahaakada waxaa dhici karta hal majlis inuu sheekhi intuu soo fadhiisto darsi tafsiir u gala darsi xadiis u gala darsi caqiide u gala darsi fiqhi u gala darsi usuul fiq u gala wahaakada tacadadku uu sheega waa noocyada tiro badan kala jeeda weyaan markuu duruustaas marka dhammeeyo inuu darsi marka ku khatimo ayuu jeclaan jiray naam wa kaana wuxuu ahaaday ama wuxuu ahaa bacd alculamaa culimmada qaarkood wuxuu ahaa yakhtimu mid ku khatima adduruusa duruusta bidarsi raqaa'iqa darsi oo waxyaabaha qalbiga dabciyo oo jalciyo ka mid ah ayuu ku khatimi jiray oo yufiidu ugu faa'iideeyey bihi darsiga isagoo raqaa'iqda ah alxaadiriina dadka jooga aad ugu faa'iideeyo tahiira albaini baainkooda iyo gudahooda inay nadiifiyaan oo qalbigooda ay nadiifiyaan weeyaan iyo wanaxwa daalika iyo wixii la too ah oo oo min cidatin wacdi ah iyo wariqatin dabcin iyo jilcin iyo wasuhdin adduunkan oo lagu zaahido iyo sabrin sabr kitubaha ka sheekaynaya ama duruusta ka sheekaynaysa ayuu muxuu ku khatami jiray weeyaan fain kaana marka hadduu yahay qofka mucalimka ah oo mudariska ah fii madrasatin meel madraso ah madraso aad baa loo yaqaanaa weliba ayaga markay madraso yidhaahdaan inta badan tan lookalahoo laga soo laabta lama yidhahdee tan boodhinka ah oo la saaxdo oo la degan yahay oo duruusta waxbarashada iyo cunnada iyo jiifka iyo dhan walba gudaheeda laga hela ayaa madraso loo aqooni jira weyaan fain kaana hadduu qofka mucalimka ku sugan yahay fii madrasatin madraso waliwaaqifihaa qofka madrasadaas waqafka ka dhigayna uu leeyahay fi duruusi duruusta shartun sharti uu leeyahay ittabacahu shardiga asaga ayuu raacayaa walaa yukhillu walaa yukhillu mana baraynaayo oo ma dhimaayo bimaa sharti oo huwa isagaba ahamu muhiimsan maa buniyat ahamu maa shaykan ugu muhiimsan ahaa buniyat loo dhisi lahu shayga isaga ah tilka albinya dhismada ayada loo dhisi weeyaan oo waqifat loo waqfiyey liajlihi dartii loo waqfiyey weeyaan imaamka hadalkan waa hadal yaro adag wuxuu leeyahay dadka culimmada oo akhyaarta ahaa oo beriga hore wax dhigi jiray waxay ariiqo waxay lahaan jireen markii kutubta iyo funuunta fani fulaan fani fulaan fani fulaan la akhriyo kadibna waxay samayn jireen in ay ku khatimaan darsi qalbiga dabciyo oo raqaa'iq iyo wacdi ah oo qalbiga dadka meesha xaadiray ay ku nadiifinayaan tusaale ahaan waxaa la akhrinayey naxwo sarfi ayaa la akhrinayey balaaqo ayaa la akhrinayay jadal ama mantiq ayaa la ahrinaya wamaa ilaa dalika funuuntaas ad adag oo waxaa weeyaan aan wax qalbiga dabcina aanan lahayn ama fiqi mujarada oo wayaxrumu wayajuuzu hakada iska ah ayaadilin lahayn baa la ahrinayay marka waxay samayn jireen ayuu leeya imaamka caleyh raxmat ullah markii ay dhammaashtirayaan darsi waxay ku khatimi jireen raqaa'iqi quluubta dadka ka sheekeeyo oo qalbiga nadiifiya oo dhaqa si ay dadka halkaa xaadiray quluubtooda iyadoo nadiifa ay ugu baxaan sidoo kale waxaan arki jirnay culimmada xaramka culamo ka ah, oo darsi kasta markay dhammaynayaan markay dhammeeyaanoo darsiga bilowgiisa caadiga ay akhrinayaan gebagabada darsiga shanta daqiiqo u dambayso kelimo yaroo wacdi ah ayay ku khatami jireen ragga arrinta caamka waxaa ka mid ah asheekh maxamed almukhtaar ashinqiiti xafidahu oo masjid nabowi duruusta kulaha culimmada weyne sacuudigana ka mid ah cali xafidahullah marka ariiqada ayadaa ah wuxuu leeyahay rag akaabirta salafka ka mid ah ayaa sidaa ariiqadaa mari jiray ayuu leeyahay waxaa kale uu sheegaya imaamka caleyh raxmatullah ninka mudariska ah oo darsiga dhiga haddii aad meeshaad wax ka dhigaa tahay meel waqaf waa madarso madrasada ayadaana nidaam ayaa loo dhigay oo ninkii waqafka la baxay madrasada waqfay wuxuu u dhigtay nidaam nidaamka isaga ayuu qofka raacaya tusaale ahaan bedelkii tafsiir iyo laga bilaabi lahaa ninkaas wuxuu degsaday jadwal ayuu degsaday ood leeyahay waxaa laga bilaabayaa sarfi kadibna naxwaa lagu xajinaya kadibna fiqiyaa lagu xijini kadibna usuulfiqi kadibna caqiido kadibna xadiid kadibna tafsiir saas jadwal ha degsan haddii marka macallin aatoo shardiga asaga ninkaa u dhigtay ariiqiisa la raacaya adiga ma gudbaysid maxaa yeele wixii waxaa burbura ariiqadii iyo habkii la dhisay ayaa burburi weeyaan marka saas ayuu imaamka leeyahy caleyh raxmat ullah waxaa la mid ah madaarista caadiga duruus ayaa kugu qoran ama jaamicaadkan sarfiyaa kugu qoran faraa'idaa kugu qoran waxaa kugu qoran tafsiir xadiidaa kugu qoran intiina waa lagaa rabaa waa laba laba saacadood ama saacad saacad weeyaan waa isla maalinta iyada ah tusaale ahaan inaad marka aad shardigii kii kuu qornaa waxaa kuu soo horreyey naxwo ahaan tafsiirna ku dambey tusaale inaad marka aad tafsiirka soo hormariso muxuu ahaa naxwadii aad muxuu ahaa gadaal mariso ee shardiga asaga ah oo degsana ayaad burburisay caleyhi lama ogola ayuu imaamka leeyahay caleyh raxmatullah waxaa loo baahan yahay habkii iyo nidaamkii meesha ka dhisna inaad sidiisu raacdo wayasilu wuxuu leeyahy imaamka caleyh raxmatullah wayasilu wuxuu ku xidhiirinayaa fii darsihi ama wayasilu wuxuu xidhiirinayaa fii darsihi darsigiisa maa ayuu xidhiirinayaa yanbaqii habboon waslu in la xiriiriyo wayaqif wuu istaagayaa fii mawaadica alwaqfi meelaha in la istaago ku habboonna wuu istaagayaa wa munqaic alkalaam hadalka meeshuu ku kala go'ay iyo hadalka meesha uu mxuu ku go'ina wuu istaagi tusaale ahaan waxaan soo akhrinay xali habeenkii muxuuha nooga dambaysay cafwan wa hada alxadiid wain kaana warada fi اlinfaaqi falmuxaqiquuna yastacmiluunahu fi umuuri اlaakhira wabiاljumlati falkulu xasanu waqad camila biاlأwali qowm wabiاhaani aakharuun ayaan soo akhrinay halkaas in lagu istaaga ayaa loo baahan yahay oona muxuu ahaa aanan la samaynin tusaale ahaan aakharuuna alnowcu alkhaamisu ida tacadadat idduruusu qadama alashrafa falashraf intaas aan ku istaagna marka sax maaha meel in lagu istaaga ku habboon maahan meeshii marka in la xiriiriyo u baahan waa la xiriirini meeshii in lagu istaago u baahan waa lagu istaagi lidaalika haddii tusaale ahaan jumladii horean soo akhrinay wabiljumlati falkullu xasan aan ku istaagno kadibna aan sadarkaas nuskiisa iskaga tagno oon idhaahno habeen dambe ayaa la gelini sax maahan sidaas weyaan marka meeshii ku habboon in la xiriiriyona waa in la xiriiriyo meeshii ku habboon in lagu istaagana waa in lagu istaaga hadalka meesha ku go'ana in lagu gooyo weyaan saas ayuu imamka le aleh raxmatullah fawaylun lilmusaliina qof darsi qof ugaarsiiyo kale waa oo tafsiir wada fawaylun lilmusaliin dadka dukanaa waadi iyo halaag baa u sugan kadibna wuxuu yidhi inta dambe insha allahu tacaala habeen dambe ayaan dhamaystiri doonaa mikiladba salaad ilaa marka habeen laga gaara ummadda dhan waa inay salaada ka istaagaan si aan maxaa wey loo gaarin aladiina hum can salaatihim marka qofka mudariska waa inu waxyaabahaas u baraarugsanaado waxaa kaloo la mid ah a'immada salaada bixiso inay ka bilaabaan saasoo kale meelaha lagu istaaga fa weylun lilmusalliin amaba ka bilaababa intuu muxuu istaaga markuu faatixada dhameeyo aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun wayamnacuuna almaacuun waxaad ka hadlaysa sheekh maxay yihin waa aayad qur'aana sax weeyaan laakiin aadaabta qur-aanka akhrintiis marka qofka xitaa meelaha lagu istaaga marka salaada qofku muxuu aha bixina waa inuu muxuu ahay ibtidaa fiicanna ku bilowdo meel fiicanna uu ku dhammaystiro oo macno iswato waa inuu ilaaliyo qofka macaanida fahmaa lakiin qofka macaanida aan fahmaynin waa mushkilad ama anugu aaba yeelin walaa yadkuru ma sheegaayo hadda noo imaanaysaa marka walaa yadkuru ma sheegaayo qofka muxuu ahaa mudariska ah shubhatan hadal shubhaah shubhada waxaa weeyaan qofka inaad wax shaki gelina aad ku turto diintiisa ama mas'alo u aaminsanaa ka shagelina tusaale ahaan garka in lasii daysto garka in lasii daysto waa hadyi nebi calayhi slat slam waana sunno marka inaad u timaado tira tusaale ahaan qof shubhadaan fasiraya kala mid jeedo hadalka sheekha shubhada ayaan mxuu ahaa aan aad tirahdo warniyo garka in la xiiro unbaa la diidi mooyane in garka la gaabiyo dhibaato ma laha maxaa u daliila saxaabada qayb ka mid ahaaba saa samayn jirtay tusaalahaan waa shubha shubhada ayada marka qofka waxay ku ridaysaa marka inuu wax ku lalaabto oo wax badan ah, mxuu madaxiisa ay ku wareeraanoo daliil wahaakada wamaa ilaa dalik shubhada marka waxaa weyaan shaygaan iska caadigahoo oon dooda lahayn oo socda in wax dha mxuu ahaa saas loogu soo tuuro oo la dalfiyo weeyaan walaa yadkuru ma sheegaayo shubhatan wax dalfiya fi diini diinta dhexdeeda ma sheegaayo fii darsin darsina kuma dhex sheegaayo kow oo wayuahira kadibna uu dib u dhiga aljawaaba inuu ka jawaabo ilaa darsin aakhira darsi kale hadal culus oo wax shaki gelina ayuu imaam muxuu ah, qofkii mudariska ah sheegi kadibna wuxuu leeyahay waxaan ka jawaabi doonaa shubhada iyadaa darsiga dambe sax maaha saas ma ahan weyaan maxaa laga yaabaa shubhadaas dhegtooda inay ku dhacdo habeen dambe uu iska mashquul imaan waayo ama uba dhintaba shubhadii ay ku dhacdo marka shubhadii ama adiga aad dhimataba ama aad bukata ama aad darsigaadi socon waayaba marba haddii shubh sheegto waa inaad jawaabteediina majliski isaga ku sheegto haddii kale ka aamus sheegi shubhada iyada naam walaa yadkuru ma sheega shubhatan shubha fi diini oo diinta dhexdeeda ah darsin darsi gudihii kuma sheega oo ayuakhira dib u dhig aljawaaba jawaabta canha xaggeeda ilaa darsin aakhira darsi kara bal yadkuruhumaa wuu sheegi jamiican dhammaantood aw yadacahumaa jamiican shubhadii iyo jawaabteeda wuu wada sheegi ama wuu iska wada dhaafi weeyaan walaa yataqayadu kuma iskuma xiro oo kuma xirnaada fii daalika shubhada iyo arrimaheeda limusanafin kitaab oo yalzamu ay ka laasimaysa minhu isaga xaggiisa taakhiiru jawaabi ashubhati shubhada ayadaa ka jawaabkeeda dibdhigeeda la dibdhiga canha laga dibdhiga weeyaan aggeeda laga debdhigo wuxuu leeyahay kitaabaad ahrinaysaa kitaabka isaga marka bilowga hore wuxuu soo qoray shubha kadibna wuxuu sheekha yidhi qoray shubhadan iyadaa waa noocaas sidaasaa yidhaahdeen waxaasay sheegeen waxaasay soo arooriyeen waxaasay deliishadeen wamaa ilaa dalika waxaana kaga jawaabi doonaa aakhirka kitaabka saasuu sheekha qoray adiga kitaabka ahrinaya marka ummadda u sharxaayey warkiisa ma dhegaysanaysa sheekha isagoo waxaa qoray waad boodi shubhadii ma sheegay meeshii uu shubhadii jawaabteeda u geeyey aad u boodaysaa wax alla wixii ka horreeyey iskaga boodaysaa si dadkaas qalbigooda aad u ilaaliso waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala nacam walaa yataqayadu kuma xirnaado oo iskuma xiro fii dalika shubhada ka jawaabkeeda limusanafin kitaab oo yalzamu ay ka laazimaysa minhu xaggiisa taakhiira jawaabi shubhati shubhada in laga jawaabo canha xaggeeda laga jawaaba dib u dhigaa ay ka laazimaysa qofka iskuma xiraayo weeyaan maxaa yeelay limaa fiihi wax ku sugan awgeed oo min almafsadati fasaada laa siyama gaar ahaan idaa kaana hadduu ahada darsu darsiga yajmacu mid kulmi alkhawaasa dadka cilmiga lah khawaasaa loo yaqaana dadka khaaska ah iyo walcawaam dadka guud ahaan oo nin aqoon badan inaan aqoon lahayn hadda majliskan marka saa loo fadhiyo dad aqoonta ay meel lebel fiican u tahay iyo qaar aqoonta uhooseysa ayaa laisu fadhiyaa muxaadaro ayaa la jeedini dad nooc walbaa fadhiyo markaasoo kale qofka inuu muxua shubha intuu soo arooriyo kadibna uu yidhahdo ka jawaabi doonaa maya laakiin tusaale ahaan arday alabati cilmi ayuu qof hayaa oo kooban oo fasal ku jira oo cid maqnaan karta aan la arkin shubhadii ayuu soo arooriyey timekii ama wakhtigii waxaa dhammaaday xisadii inuu yidhahdo xisada beri ama usbuuc dam ayaan gelayna dhib ma lahan ilan waa la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel arday kooban laakiin markaad mxuu kasida ay noqoto oo muxaadaro weyn ay socota inaad shubaa soo dayso oo laga yaabo muxaadaradaad iclaankii la iclaamiyey ayaa loo yimid maanta kadibna qofkii sooma laabanin inaad ku ridi diinta inuu kaga baxaaba laga yaaba dhibaato ay u keento arrintaa marka waa khatar ah, masalo culus weeyaan qofka shubhada marba hadduu soo arooriye ha ka jawaabo weyaan wayanbaqii waxaa haboon allaa yutiila inuusan dheeraynin adarsa darsiga tawiilan dheerayn yumilu dadka dhagaysana oo ku taxan noojiyo walaa yaqsurahu inuusan gaabinin taqsiiran gaabin uusan gaabinin oo yuhilu intii la rabay dhima dhimaadkeena amaba naqsi la imaana weeyaan wa yuraaci wuxuu ilaalinaa fii dalika dheeraynta iyo gaabinta wuxuu ilaalinayaa maslaxata alxaadiriina dadka jooga maslaxadooda fi lfaa'idati faa'idada fi tawiil haddii la dheereeyo maxay ka faa'iideeyaan halkaasu fiirinaya in la dheereeyo oo loo balbalaalayo oo dadkii oo wakhti la siiyo faa'iidada ay ka helayaan ayuu fiirinaya ama mudariska sheekha walaa yabxau munaaqasho iyo dood cilmiyeed ma gelaayo fii maqaamin boos aw yatakalam kuma hadlaya calaa faa'idatin faa'ido oo faa'ido soo socota kama hadlaayo ilaa fii mowdici daalika booska isaga ah kitaabka faaidaa ku taa loonoo imaan doon tusaale qofkii mudariska ah inuu marka ku sharxa kitaabkii awalkiis ood muxuu ahaa wax alle wax imaan laha u sii sharxa ma yeelaayo munaaqasho meel u baahan in dood cilmiyeed laga sameeyana ayadoon meeshii booskeeda la gaarin fasalkeedii kama hordhacayo weyaan masale minhaaj lama horora waa tii la dhihi jira weyaan falaa yuqadimuhu ma hormarnayo calayhi dushiisa kama hormarnayo walaa yuakhiruhu dibna kama marnayo canhu xaggiisa ila limaslaxatin maslaxo taqtadii keenaysa dalika arrinka asaga turajixuhu arrinka ayadaa xoojinayso tusaale ahaan mas'ale in laga dooda u baahan ayaa muxuu ahaa gadaal ka imaan doonto sheekhii waxaa u muuqda masalada ayada ah sida saxda si aanan ahayn dad u aaminsan inay fadhiyaan majliska wuxuu dareensan yahay dadka ayaga inay musaairiin yihiin wuxuu dareensan yahay dadka ayaga inay caawan la soo kulmeen oo habeen dambana aan la arki doonin dadka ayaga masalada inay gaartana oo khaladka asaga oo cilmiga oo galay inuu ka bixiyo ayuu rabaa waa munaaqasho waxyaabaa munaadarada inuu marka masaladii kitaab gadaal kaga taalla uu soo bootiyo ood habeenka asaga keeno waa u banaanta waana sax maxaa yeele maslaxa raajix oo xoojinaysa arrinta ayada keenitaankaas ayaa jirta ayuu imamka leeyahy aleh raxmatullah wa tusaale ahaan annowcu saadis nowca lexaad oo looga baahan qofka caalimka markuu darsigiisa jeedina inuu ku dhaqmo alaa yaqaca alaa yarfac inuusan kor u qaadin sawtahu codkiisa zaa'idan mid ka badan ama in ka badan calaa qadri alxaajati inta loo baahi qabo in ka badan weeyaan inuusan aad kor ugu qaadin naam walaa yakhfiduhu hoosna uma dhigaayo ikhfiduhu hoos uma dhigaayo khafdan hoos u dhig laa yaxsulu uusan aanan laga helaynin macahu isaga maciisa kamaal faaida faaidado kaamila faa'iidadii kaamilnimadeedii hoosu dhigitaan ay arrinta iyada ka imaanaysana qofka ma samaynaya weyaan oo faa'iidadii haddiiba kaamil ay noqonaynin codkaada gaaban awgii hoosuma dhigaayo hadduu yidhaahdo bismi illahi raxmaan iraxiim darsiga caawaan jeedinayna waa darsi ku saabsan aadaabta aalibcilmiga hadduu saa yidhaha qofka dad way maqleen laakiin dad baan maqlin sooma shiikha muxuu yidhi dhegtaasaa loo dhigi sax maaha haddii hal mar intuu microfoonka afka saa u saara kadibna uu muxuu ahaa waa la qaxi ummadda qaar baa qaxaysa meesha waa laga tegi marka qofka waxaa loo baahan yahay inuu muxuu ahaa mudariska ah cod koru qaaditaanka iyo sudhogitaanka dhexdhexaad uu ku wada weeyaan naam rawa alkhaiib alimaam khaiib albaqhdaadi wuxuu wariyey fi ljaamici kitaabka uu leeyahay jaamica magaciisao kaamil waxaa la yihahdaa aljaamic liahlaaqi araawi wa aadaabi asaamic aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi asaamic waa kitaab qiimo badan oo kitaabkan ka weyn oo aad u qiimo badan oo imaamka cali raxmat ullah imaam alkhaiib albaqhdaadi uu kaga hadlay insha alla inuu noo yimaado waa laga yaaba mustaqbalka dambe aib wuxuu wari abadaadi wayaane fi jaamici aljaamici lihlaaq raawi waadaabi saami wuxuu ku wariyey can nabiyin wuxuu ka wariy sal sl qal nabigeen inuu yidhi ina allaha alla weyne yuxibu wuxuu jecelyahy asawta codka ayuu jecel yahay alkhafiida ee hoosu dhigan wayubqidu wuxuu necab yahay asawta codka alrafiica kor u qaadan xadiikaas waa xadii aciif jiddan weyaan xadii daciif jiddan weeyaan laakiin in codka la ilaaliyo oo mustawa codka la ilaaliyo ayado badan baa kusoo aroortay ayadaha kusoo arooray oo qowl allahi tabaaraka wa tacala waxaa ka mid ah walaa tahjhar bisalaatika biha wabtagii bayna dalika sabiila codka kor u qaadin hoosna u dhigin markii aad cibaadaysanayso cilmigana cibaadadu ka yahay salaadiyaa laga hadlay lakin cilmigan cibaadadu ka yahay weeyaan nacam codka korku qaadanna waa madmuum lidalika rabbigan subxana wa tacala muxuu leeyahay ina ankara alaswaati la sawt lxamiir dameerka codkiisa o aragteen mar haddii halkan uu ka dhawaaqo hadda de waa la kala muxuu aha waa la dhibooni marka qofka inuu codkiisa ayasagoon loo baahrin oo aad kor ugu qaado ama uu hoos u dhigo oo la yidhah warwadaadka basuu yidhi laisweydiiyo labadaba sax ma ahan ayuu imaamka le aleh raxmat qaala abu cumaan abu cumaan ninka la yihahdo wuxuu yidhi waa muxamed ibnu muxamed ibnu shaafici alimaam shaafici wiilu dhalay oo la yidhaahdo abi cumaan ayaa wuxuu leeyahay maa samictu maanan maqlin abi aabbahay oo shaafici ah yunaadiru isaga oo dood cilmiyeed sameeyo axadan qof la sameeyo qau weligay ma aan arkin maanan maqlin oo farafaca uu kor u qaaday sawtahu codkiisa imaam shaafici u oo munaadaradiisa iyo siduu cilmiga mubaaxaada iyo munaaqashada u samayn jiray utaqaanaan ayaa wiilkiisa wuxuu leey weligay aabbahay oo mxu ah, markuu munaadaro samayna codkiis kor u qaada maan arkin weyaan weliba markii munaadaro ay noqoto qofka codka korka u qaado daliil inta badan dadka jamhuurta oo dhegaysanan waxay u qaataan inuu daciif xagga xujada iyo daliilka uu daciif ka yahay kadibna dacfigiisa uu ku qarinaa codkaas iyo qaylada saasay u qaadanayaan wacaleyhi marka haddii aad marba munaaqasho gelaysa si huduu aho lagu maqlaa oon dhib lahayn oo ninkan kalena aad ku ilaalinaysa mxuu ahaa qalbigiisa inaad u munaadarato ee loo baahan weyaan qaala bayhaqi imaam albayhaqi wuxuu yidhi araada wuxuu ula doodaa wallahu aclam fowqa caadatihi intii looga talagalay iyo sida caadadiiseed in ka sarraysa imaamu shaafici codka uma qaadin jirin weyaan walowlaa waxaa habboon anlaa yujaawiza inuusan dhaafin sawtahu sawtkiisa majlisahu booska isaga u fadhiya weeyaan walaa yaqsura uusan gaabanin ka gaabanin can samaaci alxaadiriina dadka fadhiya maqalkooda uusan ka gaabanin weyaan allaahumma tusaale ahaan hadda masaajidda muxaadara ka socota majliska waxaa laga yaaba inuu intayna noqdo tusaale ahaan laakiin dad baa ka dhegaysani hoteelladii loojimada dad baa meelo kale ka ka dhegaysani haddii maslaxa noocaas a marka ayada waa sax wey laakiin haddii ayna jirin dad baa matukadayaalaho bannaanka taagan oonba imaaninba salaadii oy muxuuha cilmiga halkaas mikrofoonka inaad ku gaar laga yaaba oo ku hanuuna dhegtooda aad khayrkaad ku dhaca haddii masaalix noocaas la ilaalila dhib ma lahan laakiin asal ahaan waa in majliska uu ku ekaado lidalika hadda xaramka masjid anabowi iyo masjid alxaraam makrofanada duruustu waa tiro badanta alkawadirs alkawadirs alkawadirs marka darsi guud ahaaneed ma jire ah nin walba waxaa weeyaan inta tiirasha ku dhegan ayaa microfoonka loogu soo koobi ayaga dee dad muxuu aha aad eh, masaajidka aad baa loogu shaqeeyey marka eh, tiir walba microfoon gooniyaa ku jira marka inta tiiraho ku dhawoo dadka ay fadhiyaan ayaa loo muxua shidi inta kale laga damini qolka kaa tobankaa tiira loo shidi kaa tobankaa kalaa loo shidi kaa tobankaa tiirash madaxooda kora mikrofonada iyo nalalka iyo muxuuaha qaboojiyaha ku wada jiraan masjid nabowi khaasatan makana waxaa weeyaan microfon yaro oo sanduuq ahaanoo la qaado ayaa laga dhigaa oo kuraasta ag yeella marka inta un dhegaysato intaasmaa si fiican u maqli waayaan inta ag fadhidaan kala jeeda cafwan nacam ayib wlwlaa waxaa haboon an laa yujaawiz inuusan gudbin sawtahu codkiisa majlisahu booska u fadhiya walaa yaqsur uusan ka gaabanin can samaaci xaadiriin dadka fadhiya maqalkooda weyaan fain xadara hadduu soo xaadiro uu yimaado fiihim dadka mustamiciinta wax dhegaysana haqiilu samci qof dhegtiisa ay culays qabo falaa ba'sa dhib ma lahan biculuwi sawtihi codkiisa inuu kor u qaado biqadri maa yasmacu intuu maqla in la eg weyaan qof dhaga culus ayaa inuu cod kar u qaado muxuu ahaa aad eh, ninkaas gaarsiiyo dhib ma lahan ayuu leeyahay faqad ruwiya waxaa la wariyey fii fadiilati dalika arrinka isaga cilmiga in la gaarsiiyo xadiiun xadii baa la wari weyaan xadiidka de waxaa weyaan balliquu canii walow aaya iyo adiladii noocaskeed ayuu kolleyba ula jeedaa sheekha cali raxmatullah walaa yasrud yuusan didinin alkalaama hadalka iyo warka sardan didin saasu intuu dabada ka gala yuusan didinin weyaan bal yuratiluhu ha tartiibiyo wayatamahala fiihi ha kaadsiina oo tartiib ha u wada weeyaan liyufakira fiihi siduu ugu fikira isaga iyo wa saamicahu qofka maqlaaba weeyaan oo waxaa weeye darram in laga siiyo saax ma ahan ayuu leeyahy laakiin waxaa dhici karto aqraabta iyo ahdaafta loo akhriyo kutubta way kala duwan yihiin waxaa ka mid ah majaalista qaar in lagu qaato in lagu qaato ijaaza ka ijaazada majaalis lagu qaato hal majlis oo weligiin miyaad aragteen lagu dhameeyey hal maalin cafwan hal maalin oo lagu dhameeyey saxiix buhaari miyaad aragteen yowmu waaxidu yantahi maa fii saxiix bukhaari fii yowmin waaxid yantahi saxiix bukhaari salaada fajar ayaa la fadhiistay saxiix bukhaari afartii mujalad oo matniga ahayd adabada laga galo la dhameeyey ka warraba sheekhi ma akhrinay nin ba akhrin sheekhna uu dhegaysani ardaydu waa dhegaysanayaan wuxuuna ku bixinayaa ya ijaazuu ku bixinaya haddii aqraab noocaas ay jirto waa muxuu ahaa waxaa kaloo iyadna la mid ah nin caalim ah oo cilmigiisana loo baahan yahay muddana aan haysanin hadduu yimaado in cilmigiisii ay dad ka qaataan oo muxuu ahaa oo gaarsiiyo wixii awood ah in ayadna la boobsiiy dhib ma lahan weyaan ta'jiilka iyo ta'khiirka tirada badanna waa taqaanaana macnaha duruusta iyo kutubaha wuu weysiiya oo macno darri ayuu dhigaa weyaan alayhi marka sardigaas boobsiintaas iyo muxuu ahaa in la tartiibiyo dhexdhexaad in lawadunbaa muhim weyaan waqad ruwiya waxaa la wariyey ana kalaama rasul rasulka hadalkiisa kaana inuu ahaaday faslan mid kala soocan weeyaan mid kala babaxsan ayuu ahaa yafhamuhu nabigu waxaa maqli jiray man samicahu qof alle qofkii maqla ayaa fahmi jiray wa annahu nabigeenna sala allahu alayh ali kaana wuxuu ahaaday idaa takalama haduu hadla bikelimatin kelima hadduu ku hadla acaadaha wuu soo celcelin jiray alaaan saddex jeer ayuu soo celin jiray litufhama in laga fahma canhu xaggiisa weyaan ariiqada nabigeena cala slat slam saasay ahaan jirtay mar kastana ma ahayna waxaa weeye mararka qaar ay saa dhec jirtay labada xadiiba qaybta kan hore waa xadii kan dambana waa xadii labadaba waa saxiix weyaan labadaba kan dambe waxaa wari bukhaari kan horena waa mutafaq marka in qofka uu saa wax waidaa faraqa hadduu ka baxa min masalatin masale hadduu ka baxa aw faslin ama fasal uu ka baxa sakata qaliilan in yar ayuu aamusaya xataa yatakalama ilaa uu hadlo man qof fii nafsihi naftiisa ay wax un ishkaal aad ku sugan yahay qofka naftiisa ay wax ku jiraan oo masalada aanan fahmin ama si ay wax ka yihiin si ay u hadlaan ayuu joojinayaa weyaan hadda annaga waxaana duruustana dadba baa online kaga taxan marka wax badan baa isdabamari marka suaal baabul alasila waa imtixaan marka ta ayada ahna raggaa dee wakhti ay haysteeno ardaydana meeshay u fadhiyeen oo meel uma socdaan meel uma socdaan ayagana meelay uma ay soconin laakiin hadda macalinku waa mustacjil ardaydu waa mustacjil xilliga waa kooban yahay marwa calayhi marka wax badan oo aadaabta ka ah ayaa la dabamari weeyaan liannana lianna annaga sanadkur waxaan sheegi doonaa yuu imaamka iyo aleyh ramat ullah in sha allahu tacala alla haduu doono anlaa yaqaca nacam anahu laa yaqacu anahu shanii laa yaqtacu inuusan goynaynin can caalimi qofka caalimka kalaamahu hadalkiisa faidaa lam yaskut hadduusan aamusan hadi sakta rubama waxaa dhici karta faatat ilfaa'ida faa'ida inay tagta weyaan aadaabta noo imaan doonta ardayga waxaa ka mid ah mudariski iyo sheekhii oo darsiga wada inuusan sheekhtaa maxay ahayd inuusan dhihin aadaabta loogu bahanya ka midta waa imaan doontaa laakiin isagiina marka waxaa looga baahan yahay inuu muxuua ah markuu fasal xiro inuu fursad eh, qofkii ay wax ku taagnaayeen uu sheegta eh, la siiyo weyaan saas ayuu imamka leh ramat ullah annawcu saabic noocu an yasuuna inuu ka ilaaliyo majlisahu boosku u fadhiyo can illaqai buuqa iyo huwanka inuu ka ilaaliyo faina allaqaa huwanka iyo buuqa taxta alhala faina alhalaa gafka wuxuu ka hoos jiraa taxta allaqai huwankaas iyo buuqaas gaf ayaa ka imaana weeyaan wacan rafci aswaati codka in kor loo qaadana inuu diiday weyaan iyo wakhtilaafi jihaati اlbaxi dadka dood cilmiyeedka samayna inay mxuu ahay dhowr meelood noqdaanna inuu diiday weyaan tusaale ahaan wuxuu yidhi mas'ale fulaan ha laga hadlo laba nin baa marka nin baa ka hadlay kanuu ka hadlayaan labaa ka hadlayaan oo isku haystaan ama ka munaaqashoonayaan in darafka kale laga furo oo kuwaana ayagana ay mxuua halkaa ka wadaan kuwa halka ay ka wadaan inuu diiday weyaan oo arrinta ayada de wixii waxay noqonaysaa isma dhegaysan inaan liisdhegaysanin inaan isdhegaysan marka majliska in la tawxiidiyo oo hal meel muxuu ahaa haddii ay dood cilmiyeed jirto dhanka u ka socda markay taa dhammaato kuwaka loo gudba saas in la yeela si loo kala faa'idaysto ayuu imaamka lajoda caleyh raxmatullah qaala rabiic bnu sulaymaan wuxuu leeyahay kaana shaaficiyu imaam shaafici wuxuu ahaa idaa naadarahu insaanu qof hadduu la munaadaroodo oo dood cilmiyeed uu la sameeyo fii masalatin masala facadaa uu u gudba u tilaabo ilaa hayriha masalada masalana aanan ahayn yaquul wuxuu dhihi jiray nafruq aan ka dhammaanna min hadihi masaladan min hadihi اlmasأala masaladan uma intaa kadib nasiru waxaan aadaynaa oon ahaanaynaa oon u tegaynaa ilaa maa turiidu masalada adiga aad doonaysid xaggeedaan aadaynaa ee marka hore tan hortaan dhammayno marka hore masalada aan ka dhacno weeyaan waxaa la mid ayadna ah xitaa macaashka arrimaha adduunka lagu nool yahay markii hal tobic amaba hal mawduuc la haayo oo mawduuc asaga la dawaynaa oo waa wax fiican weyaan qofkana muruuadiisa iyo sharaftiisa saasaa ku sugan kadalika waxaa la mid a ah dadka iyaga ah oo muxuua ah mustamiciintaana in la ixtiraamo saasaa ku sugan weyaan dad baa la furay amaba warbaa la soo qaaday warkiioo la wado dadkii oonan ka beganin ayuu qofka mid kale u booday arrintaa waxay tusinaysaa qofki inuusan ixtiraamaynin uusan qiimaynaynin ummadda hortaagan marka adiga laftirkaada markaad ummadda qiimayn qiima daraa kugu dhici lidaalika dadka horjoogaha horjoogayaasha ummadda horjoogaha waa ama culimo noqdeena ama odayaal ha noqdeena ama siyaasiyiin ha noqdeena amaba muxuu ahaa mucalimiin ha noqdeena cid alciday noqdaan ha noqdeene dadka ummadda hor jooga dadka fursad ha siiyeena oo mowduuc haddii lasoo qaada mowduucaas oonan meel lagu xirno la dhammaynin ummadda iyayna gelin kale arrintaydu waxay keenaysaa in qofkaas uu macnobeelo oo hogaannimadiisii ay meesha ka baxda oo muxuu aan loo arka nin anaani ah waxaa anaani la yidhahdo qofkun anaa iri anaa iri maa uriikum ilaa maa ara saasna arrin soconaysa cilmi kastood leedahay si kastood aftaanood si kastood odayood si kastood qiimo leedahay haddii ummaddan adiga ku hoos joogta aadan qiimayn adna qiimo beeli marka arrinta ayada waa arrin muhiim ah qofka xayaatadiisa inuu muxuu ahaa kaga warhay muhiim weeyaan wayatalaafu qofka waa inuu u dhimriyo fii dafci dalika qofka isaga ah oo mas'alada ayada ah mas'alo kale ka dul furay markuu ka reebaa waa inuu u dhimriyo weeyaan wayatalaaf waa inuu dhimriyo fii dafci dalika arrinka asaga reebitaankiisa iyo joojintiisa waa inuu mxuu ah u dhimriyo uuna ka bilaabo min mabaadi min mabaa maxaa idin qoran ya mabaadi'ihi waqti bilowgiisa markii ay hawsha ay bilaabanaysaba waa inuu joojiyo qabla intishaarihi intuusan faafin ka hore hugunka iyo qaylada iyo waxaa weye masale masale la dhexgelina iyo hawlahaas iyo markay bilawga yihiin ukaad inaad tirado ood jooji tirado haddii laakiin muxuu ah markuu muddo kadib aadun tirado aamus mid kale aamus dhihi ama waxaaba laga yaaba markuu qofkii dhawaaqo uu ku kala yidhah war aamus war haakada aamus aamus hawsha ay wada noqotaba meeshii dhan isku fawdo noqoto weyaan marka bilawga hore dabka marki mxuu aha uu bilaabana in meesha u lagu damiya haddii kale markuu guriga qabsado waa dhib badanta in la joojiyo weyaan wayatalaaf uu dhimrinaya fii dafci dalika arrinka asaga mxuu ahay reebitaankiisa min mabaadi'ihi markuu mxuu ahay bilawgii markuu bilaabana weyaan qabla intishaari intuusan faafin ka hore iyo wa hawaraani nufuusi nafafyaalka intaynan mxuu ahay kacaamin wayudakir alxaadiriina dadka mxuu ahaa fadhiya wuxuu xasuusinayaa bima ja'a wuxuu ku soo arooray fii karaahati lmumaaraati dooda karaahinimadeeda nabiga cala sl slam inuu ballan qaaday jannada qaybo wanaagsan oo ka mid ah qofka dood iskaga taga walow muxuu gaar ahaan bacda duhuuri اlxaqi markuu xaqa daahiro oo caddaado wa ana maqsuuda alijtimaac kulunka la kulmay maqsuudkiisana duhuuru اlxaqi xaqa inuu daahiro weeyaan wa safaau alquluubi quluubta inay saafi noqoto weeyaan wa alabu اlfaa'idati faa'ida in la raadiyo weeyaan wa annahu shanii laa yaliiqu uma habboona biahli اlcilmi dadka ahlucilmiga tacaai lmunaafasa tartanka inay mxuu ahay ay u howldeeyaan ama ay u howlgalaan tartanka inaad ah ka cilmi badanah iyo anaa mxuu ahaa ka aftahansan iyo anaa mxuu aha wahaakada tanaafusku noocaas weeyaan tacaai munaafasa tartankaas inay mxuu ahay isa siiyaan oo ay ka dhigtaan waxaa weyan uma haboono ahlucilmiga iyo washaxnaa'i cuqdad liannaha maxaa yeelay sababu alcadaawaat collaytan sababteeda weyn ee walbaqdaa cara weeyaan bal yajibu waxaa waajib ah an yakuuna inuu ahaado bal yajib waxaa waajib an yakuuna inuu ahaada alijtimaacu kulanka iyo wamaqsuuduhu qasadka laga leeyay khaalisan mid u barax tiran lilahi tacala alla weyne korahayo liyumira inuu miri dhala awgeed alfaa'idata faa'ida fi dunya adduunyada iyo wasacaadata dhur iyo mxuu ahaa nicmo iyo khayr fi laakhirati aakhira weyaan wayatadakar qof waa inuu xasuusta qowlahu tacala qowlka alle liyuxiqa inuu mxuuah suga alla weyne weeyaan alxaqa xaqa oo yubila u burburiya albaila baailka u buriya ayuu ilahay subxana wa tacala doonaa weeyaan walow kariha haba muxua naceena almujrimuuna mujrimiinta weeyaan faina dalika arrinka isaga ah ee aayaddaas mufhimun waxay tusinaysaa oo laga fahmi ama uu fahamsiinaya ama laga fahmaya ana iraadata ibطaali اlxaqi xaqa burintiisa doonitaankeeda ow taxqiiqi اlbaaili baailka in la xaqiijiya sifatu ijraamin waa sifa dembiilanimo weeyaan sifatu ijraamin waa صifa iyo tilmaam dembiilinimo falyaxdar minhu qofka ha ka digtoonaada weyaan annowcu aamin nooc sideedaad an yasjura inuu canaanto man tacadaa qofkii ku xadgudba fii baxihi markuu doodcilmeed samayna aw dahara uu ka muuqdo minhu isaga ladadun muran iyo qajajac fii baxihi markuu mxuu ahaa sumayna eh, doodcilmiyeedka aw suuءa adabin ama edab xumo aw tarki alinsaafi amaba cadaalad inuu iskaga taga bacda uhuuri اxaqi markuu xaqa daahiray laba qofaa masale iskugu dhiibay midna waxaa weyaan wuxuu difaacaya fikradaas kana fikradaana difaacaya fikradii uu ninkan difaacayay adiladeedii waa laga xoog badi kadibna qofki inuu qajajac markuu markii ardayga uu saa sameeyo waa inuu muxuu yidhi maya jooji ninkaana kaa saxsan saas waa inuu yidhahdo weeyaan nacam aw asaaa adabahu edabtiisa uu xumeeya calaa hayrihi qof asagaana min alxaadiriina dadka fadhiya ka mid a ah. aw alghaa'ibiina ama dadka maqan qof wax ka sheega u ama aflagaadeeyey ama antay jooji inuu yihaweyaan majaalista cilmiga iyo khayrka in wax lagu xanto lagu aflagaadeeyo lama ogola majaalista kaleba waa la oo iyada lafteeda lama ogola laakiin majaalistan waxay kaga duwan tahay majaalis xuduuri waxaa weeyaan majaalis xuduur almalaaika malaaigtii asaa u hareeraysay waa majaalistii aljanna weeyaan waa meel aad u badan dhaxalkii nabi moxamed alai sla lagu qaybinaya meesha ayaduna xan ka dhacdo ama xadgudub uu ka dhaca waxaa weeyaan way ka muxuu ahay sarraysa waayna ka qiimo badan tahay weeyaan mana ku habboona ayib aw tarafaca ama kor isu qaaday filmajlisi booska uu fadhiyo calaa man qof kor iskaga qaaday huwa isagaba awlaa minhu isaga kaga habboon weeyaan aw naama ama meesha dhex saaxday oo hurday horiyey qofka muxuu isna waa la aw taxadaa ama la sheekay maca hayrihi qof asagaanaan ahayn aw daxika ama qosol meeshii la dhacay weyaan qosol lagu qosl ayadayna jirin aw istahzaa amaba jeesjeesay biaxadin qof oo min alxaadiriina dadka xaadiri ka mid aw facala amaba sameeyey maa yukhilu wax muxuu ahay oo dhib u keensada biadabi aalibi qofka ardayga aadaabtiisa fi lxalqati xalqada la fadhiya aadaabteeda weyaan wasayatii waa noo imaan doonaa ama wuu imaan doonaa tafsiiluhu caddayntiisa iyo kala saasaarkiisa insha allahu tacaala haada kanaytu kulluhu dhammaantiis bishari an laa yatarataba waa inayna ka dhalanin calaa dalika arrinka asaga iyo canaantaas mafsadatun fasaad oo tarbu calayhi canaanta ayada amaba xumaanta qofka aad sameeyey ka saramaraysa weyaan xumaanta qofka aad u sameye ka saramaraysa horaan waxaan usoo sheegnay munkarka haddii aad daca inkiraadda la inkira dhowr xaaladood kama baxayo qofaa munkar sameeyey munkarka isaga ah ma inkiraysaa mise ma inkiraysid munkarka isaga ah dhowr xaalad waad inkiri xaaladda ma inkiraysid xaaladna waa ijtihaad waa ku dadaali qofka ijtihaadkiisa wuxuu gaarsiiyey ayuu samaynaya xaaladda koobaad munkarkii aad qofka reebaayey meeshuu ka baxaya qof baa xumaan ku dhacay xumaantan jooji aad ku tiri waa joojiyey booskiisana waxaa gala macruuf iyo wanaaga mxuu isbedeli oo ninkii niyadsama iyo niyadsami iyo wanaag iyo khayr ayuu muxuu ahaa la imaanaya wa calayhi wax dhibaato ka imaana malaha munkarkana waa zuulay ta waxaa weeyaan munkarka waa la reebi macruufkuna waa la fari tan labaad munkarka waa zuulay laakiin munkar waxaa meeshii soo fadhiistay isaga ka weyn tusaale ahaan arday ayaa wax samaynayey macallinku u canaantay canaan ayuu ku dhuftay ardaygana muxuu ahaa nin meesha muxuu ahaa lagu celcelinayo inuu culimo noqdo ood khayr faaidaysto oo wamaa ilaa dalia hanuunka hanuun baa lala rabay markaasa wuxuu yidhi ma unta intaan ummada laigudha xanaantay ha dib dambe cashirkaa maba imaanayo iska baxay duurku iska maray ninkaas waxaad sabab uga noqotay inuu kitaabkii allah subxana wa tacala barashadiisa diintii o dhan iskaga taga markaasoo kale waa xaaraan in la inkiro laakiin si kale oo gooni ah sasabitaan iyo oo naseexayn iyo eh, muxuu ahaay si aanan toos ahayn ayaa qofkaas munkarka looga reebaya lakin la yihada lakin qofka hadii la yaqaana niyad wanaag iyo khayr hebeloo jooji oona muxuua ah cuqdad iyo xumaan iyo waxba aad usan qaadaynin ama dhibaato ay ka dhacaynin markaasoo kale saxa weeyaan marka xaalada saddexaad munkarka wuu zuulay laakiin munkarkii booskiisa waxaa soo galay munkarkii la eg oonan ka weynen kana yareen munkar intii la egaa soo gashay munkarkii hore waa zuulay laakiin ku kala imaaday xaaladaasoo kale marka waa maxalu ijtihaad waa culimada waxay yidhahdaan waa maxal ijtihaad qofka munkirka ah maanta inaan reebo laga rabo asaga ayaa markay u taallaa sidaad u arka haddii aad arko inaad kan reebo ood kan kala booskiisi galo amaba uu maadaama munkar uu muxuu aha meesha imaani kii hore qadiimka iska joogo muxuu kan cusub intuu nagu imaan lahaa kan hore afkiisan aqaanaa inuu yidhahdo iska dhaafana waa suuragal labadaba marka sidaasoo kale weyaan bishari anlaa yatarataba waatan imamku ley aleh amatullah waa inaan ka dhalanin calaa dalika reebitaankaas mafsadatun ama canaantaas mafsadatun mafsada oo tarbu calayhi hawshaas iyo xumaantaas uu sameeyey ardayga ka saramanaysa weyaan wayanbaii waxaa haboon an yakuuna inuu u lahu qofka mucalimka ah oo dadka duruusta bara caalimka naqiibun kabiir dugsiyada waa la hah kabiir soo ma xirtana maxay dhahaan madaarista iyo meelaha waxay dhahaan cariif iyo naqiib iyo mushrif alfasli iyo waxbay sheegaan haye xirtana maxaa lalahaa kabiirkan iskaga wadan naam wayanbaqii waxaa banon an yakuuna inuu sugnaado lahu qofka caalimka naqiibun kabiir fatinun aad u dhifoon kayisun caqli badan daribun qof muxuu ahaa tareengaraysanah oo wax aad dadka u fahamsan oo qof daribka waa qof mudarib ah oo ardayda iyo waxaas iyo howlahooda iyo aqoon u lah mutadarib macalimiintan treenka oo hadda la treen gareeya waad aragteen iyo macalimiinta caadiga horan treenka waa kala duwan yihin yuratibu qofkaas kabiirka wuxuu isku aadinaya alxaadiriina dadka soo xaadiray iyo waman yadkhulu qof usoo gala calayhim dushooda calaa qadri manaasilihim boosaska ay kala leeyihin ayuunu kala tartiibinaya kala dejinaya wayuuqidu wuxuu kicinaya annaaima qofka hurdaysan oo hurda ayuu kicini wayushiiru wuxuu u tilmaamayaa oo farta ugu fiiqayaa ama uu baraarujinayaa ilaa man qof taraka ka tagay maa yambaqii wixii habboon ficlu in la sameey ardayda ka mid a xoogaho waxbuu yara samayn aan loo baahnayn aaan ayuu u muujinayatimaam aw facala ama falay maa yambaqii wax habboon tarku in laskaga taga wayamur wuxuu farayaa bisamaaci aduruus duruus ina dhegaystana saasuu samaynaya munaadi qaadi niman la jiri jiro qaadiga qaadigaa soo galeey haddaba waad aragteen madaxweynayaashii markay soo galayaan dad baa kaga ka horeey qaadigu waa saasoo kale marka markay xalaqada aad weyn tahay sheekha loo baneeyoy dad baa waa taqaanaan wamaa ilaa dalika marka dadka noocaasa ayaa marka inuu samaysto loo baahanya ayuu imaamka leeyahay caleyh raxmat ullah annowcu taasicu nowca sagaalaad an yulaazima waa inuu laazimo qofka caalimka ah alinsaafa cadaalad fii baxihi markuu munaaqashada samayna iyo wa khitaabihi markuu hadla wa yasmaca uu dhagaysto assu'aala su'aasha min mawridihi meeshuu ka soo arooray calaa wajhihi wejigiisu uu dhagaysto weeyaan wain kaana haba ahaadee sahiiran mid yar qofka su'aasha soo aroorina qof da yar ama cilmi yar haba ahaadee walaa yatarafac uusan iska dulqaadin iska saramarinin calaa samaacihi dhegaysigiisa oo fa yaxrima uu kadibna ka hoojiyey qofkii alfaa'idata faa'ida u faa'idaysan lahaa inuu ka hoojiyey ma bannaana weeyaan waidaa cajaza hadduu ka cajiso ood awoodi waayo assaa'ilu qofka su-aasha weydiina can taqriiri maa shay sugitaankiis iyo soo aroorintiis can taqriiri maa shay sugitaankiis amaba su'aal sugitaankeed awradahu uu soo arooriyey inuu sidii ahayd inuu cadday hadduu awoodi waay qofka su-aasha weydiinay aw taxriiri alcibaarati erayga iyo hadalka inuu muxuu ahaa isku aadiyo fiihi masaladaas gudaheeda lixayaa'in xishood awgii aw qusuurin ama cilmiyari awgeed wa waqaca uu ku dullaca cala almacnaa macnihii uu rabayna uu ka dullaca uu muxuu ahaa sheekha fahmo cabara wuxuu mxuu ahay ka cabira ood ka sheega can muraadihi qofkaas hadalka cadeyn waayay siduu rabe ayuu dadku sheegaya qof baa su-aal sidii ahayd waa u sheegi waayey laakiin ku agoor wareegi wuu dareem marka su-aasha ninkan rabo kadibna wuxuu leeyahy qofkan saa'ilka wuxuu leeyahay saa iyo saa iyo saa iyo saa muraadka uu rabo waa sidaas jawaabta kadib uu gudbaya weeyaan wa wuxuu caddaynaya wajhi iraadihi wejigu u soo arooriyey waradda wuxuu u jawaabayaa uu ka celinaya calaa man qof radda calayhi isaga muxuu ahay radiyey oo hadalkiisa muxuu ahaa naga aamus yiri qof baa hadal intuu la soo hingada hadalka kadibna caddayn kari weynaa kadibna dadka in badan markay qofka arrintaa dhacdo naga aamus in la yidhaha laga yaabaa qofkaas marka naga aamus xitaa waad ka celinaysaa in laga celiyaa loo baahan weeyaan uma intaa kadib yujiibu wuu kaga jawaabayaa bimaa cindahu wixii agtiisa cilmi ayuu kaga jawaabayaa aw yaluba wuu dalbayaa dalika jawaabtaas min hayrihi qof isagaana inuu mxuu aha ka dalbaya weeyaan wayatarawaa wuu u tartiibsanayaa fii maa yujiibu bihi wuxuu ku ajiibaana wuu u tartiibsanaya oo deg deg masaladii markii baan la soo boodin khatar ay la imaanaysaa masaa'isha nooca weeyaan waidaa su'ila haddii la weydiiyey qofka caalimka maa mas'ale ay cilmi oo lam yaclamhu uusan ogayn qaala wuxuu leeyahay wuxuu dhahaa laa aclamuhu aqoon umalihi ow laa adri ama ma ogsooni famin acilmi cilmi waxaa ka mid ah an yaquula qofka inuu yidhaahdo laa aclamu aqoon malihi weeyaan wa can bacdihim qaarkood waxaa laga wariyey salafkii waa shacbi weeyaane laa adri kelimada laa adri la yidhahda ma ogsooni nisfu lcilmi weeyaan cilmiga niskiisa weeyaan wacan ibni cabaasin waxa lagu radi allahu tacala anhuma qaala inuu yidhi ibn cabaas idaa akhطa'a hadduu gafca alcaalimu qofka caalimka hadduu seego laa adri hadalkal iyo laa adri ma aqaan maqaatiluhu halbowlayaashiisa ayaa la asiibay weyaan oo ninkaas waa nin gowracan oo ibala ku dhacday wa qiila waxaa la yidhi ymbaii waxaa haboon lilcaalimi qofka caalimka an yuwaria inuu dhaxashiya asxaabahu dadka muxuu ah, isaga asxaabtiisa ood cilmiga u dhiga laa adri ma ogsoonin likarati maa yaquuluha intuu dhaha badnaanteed awgeed weyaan oo dadkii waxyaabaha cilmigaa dhaxashina inay ka mid noqoto laa adri sheekhuna sheekh cabdimuxsin cabaad xafidahullah oo runtii culimada weyn oo muxuua xaramka madiine ka mid ah ayaa dhaqankiisa waxaa ahan jiray markuu darsiga dhigaa su'aal kastoo la weydiiye ama su'aalaha intooda badanoo la weydiiye inuu yidhaahdo laa adri laa adri laa adri oo ilaa dadka muxuu ahaa nimin ay yidhahdaan xataa yidhan warwadaadkan muxuu ahaa wuxuu laa adri ku haya waxa annagaaba naqaane xirti ka ah. marka arrinta ayada waa cilmiga in allah subxana wa tacaala loo bandhigo xaggaa la aadiye weeyaan qaala muxamed bn cabdilxakam wuxuu yidhi sa'altu shaaficiya baan weydiiyey radia allahu tacala canhu can ilmutcati mutcada waa guurka zamanka ku xihan weeyaan a kaana miyuu ahaaday fiiha mutcada dhexdeeda alaaqun ma la furaya naagta mutcada oo zamanka loo qabta mutcada waa xugun jiri jiray oo gadaal laga nasakhay shiicada agteeda ayuu ku dambeeyaa nacam iyo nimankaa raafidada ayuu ku dambeeya weyaan a kaana fiiha aw shahaada ama markhaati oo la markhaatigeliya wakhtiga nikaaxa fa qaala wuxuu yidhi imaam shaafici wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa nadrii aqoon uma lihin mana ogin ayuu ugu jawaabay weeyaan waa faqiih a taqaanin waclam waxaad ogaataa ana qowla almas-uuli qofka la weydiiyey erayga uu yidhaahdo ama hadalka uu yidhahdo laa adrii hadalkaas ama laa aclamu ama allahu aclam uu yidhaahdo laa yadacu ma dejinayso oo hoos dhigayso min qadrihi qiimihiisa kamaa yadunu say u malayaan bacdu ljahalati kuwa jaahiliinta qaarkood say u malayaan weyaan bal yarfacu kor bay u qaadaysaa liannahu maxaa yeelay daliilun waa daliil cadiiman aad u weyn calaa cidami maxalihi booska uu joogo weyninkeeda ayuu daliil u yahay weyaan wa quwati diinihi diintiisa iyo ilaahay ka cabsidiisa weyninka ay qabto weyaan wa taqwaa rabbihi rabbigiiska baqitaankiisa iyo wa ahaarati qalbihi qalbigiisa sugshaday sida u sugsana wanaageeda weyaan in waxaan hubsado wa xusnu taabutihi hubsigiisa wanaagiisa weyaan waqad ruwiina waan warinay macna dalika macnaha isaga ah muxuu ahaa arrinta asaga macnihiisa waqad ruwiina waxaan warinay macna dalika arrinka asaga macnihiisa can jamaacatin jamaaca iyo min asalafi ka mid ah yanafu waxaa ka min qowli laa adri iyo aqoon umalihi inuu yihahdo waxaa ka santaago man qof ayaa ka dacufat ay hoos u dhacday oy aad u tabardarnaatay diyaanathu diintiis diyaanada waxaa la yidhahdaa aqoon ma ahan diyaanada aqoon ma ahan diyaanada waxaa la yidhahda qofka waxaan uu samaynaa an yacmala lilaah wa an yatruka lilah salaadu tukanaya salaada iyadaa qof kale wax kuma laha baa wax ku lah xaaraan arkay indhahu ka laabaya ilah dartiis ugu laabaya marka qalbigaa waxaa ka buuxa iimaan diyaanada marka taas weyaan diyaanada taas weeyaan Ah, waa waxyaabaha qofka ka reeba xumaanta inuu ku dhaca inuu wanaagga sameeyana eh, eh, ku xambaaraysa wa wainamaa in kalamaaniya naf waxaa ka santaaga min qowli laa adri laa adri muxuu inuu yidhahdo man qof dacufat ay tabar darnaatay o muxuu ahaa aad u hoosaysa diyaanatu diyaanadiisa eh, muxuuaha diintiisa wa qalat ay yaraatay macrifatuhu macrifadiisa ay yaraatay iyo aqoontiisa ilahay uu yaqaano weyaan liannahu maxaa yeele yakhaafu wuxuu ka baqayaa min suquutihi inuu ka dhaca min acyuni xaadiriina dadka fadhiyo oo suaasha weydiiyey lagu dhex weydiiyey inuu indhahooda ka dhaca ood ku qiimo bayla ayuu ka baqaya wa haadihi tanaytu arrinta ayadana jahaalatan waa jaahilnimo wariqatun waa dabac dabacsanaan iyo jilaac wariqatu diinin iyo diin jilaac weeyaan waa diin aad oo tabar daran warubbamaa waxaa laga yaaba oo dhici kartaba yashtahiru inuu bannaan soo bannaanbaxa khata'uhu gefkiisa bayna annaasi dadka dhexdooda uu ku soo banbaxa weeyaan oo fa uu marka ku dhaca fii ma fara minhu wuxuu ka cararay weyaan oo yatasifa ku tilmaanaado cindahum agteeda bima xtaraza wuxuu iska ilaaliyey canhu xaggiisa weyaan isaga wuxuu lahaa aqoon ma laha lagu dhihin soomahin kadibna wax jahliya iyo xumaan buu dadku u sheegay waxaanan jirin wacalihi marka markiiba war waxba ma weeyaan dadku wax been u sheegaya masaladii sheekh aan weydiinay waan baarnayo wuxuu sheegay waxba kama jirin halkaasaa lagu dhihi kadibna dhulkii aad si fiican ugu dhacaysaa cid ku soo qaadaysana lama arko weyaan waqad adaba allahu alla wuu edbiyey tacaala korayaal culamaa culimada wuu edbiyey biqisati muusa nabi muuse qisadiisa maca alkhadir markuu khadir la jiray ama khadir markii mxu loo diray xiina goor lam yurid usan celin muusa nabi muuse calayhi asalaatu wasalaam alcilma aqoonta ila allah alla weyna tacala koraaya lamaa su'ila markii la weydiiyey hal axadun qof miya fi lardi arlada miyuu jiraa aclamu minka cilmi badan kadibna uu yidhi anaa u cilmi badan xadiidka bukhaari ayuu ku sugan yahay nabigeena sala allahu aleh ali waslem wuxuu sheegay nabi muuse oo ummaddii reer bani israa'iil u khudbayna ayaa waxaa la weydiiyey dadkii ugu aqoon ron markaasaa wuxuu yidhi anaa ugu aqoon ron ilahay marka ku eedeeyay arrinta ayadhayd maxaa yeele cilmiga alla umasan celinin subxaana wa tacaala markaasaa waxaa la yidhi waxaad aaddaa addoonkayga oo addoon addoommadeed ka mid ah oo meesha badaha ay ku kulmaan jooga adig cilmi badan halkaasuu aaday marka suuratlkahf waad aragteen fanalaqa waad aragteen doontii alla fuulay markaasuu alwaax ka jibiyey canug miskiin hoo socda ayuu la kulmay qoorta ayuu ka jaray derbi mxua dunsan oo sii dhici raba ayuu arkay saasuu u taagay waxyaabo badan u sameeyey markaasa waxaa weeyaan haadaa firaaqu bayni wa baynaka ka dhacday halkaan isgu ken dambaysa intii aan soo marnay aa loo sheegay marka xaalad saay ahayd in doontaas ilma masaakiin ay lahaayeen oo ilmaha iyagaana waxaa weeyaan eh, qolyo ka qaadana ay jiraan oo ka horeya oo jabaabiro ah dad aad muxuu aha dulmeeryaal ah oo safiino kastoo nadiif oo jabneen kadibna inuu ceebeeya ayuu rabay oo safiino ama doon jajaban oo rafaadsan uu muujiyo sidaasaan u yeelay canugii sooma ahayn canugan labadii dhashay laba wanaagsan ay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa waxaa ku sugan in canugan haddii uu sii noolaado labadan qooq iyo gaalnimo dhibaato inuu keensada ay dhici karta wa caleyhi saas ayaa looga raaxeeyey gurigii la taagay oo dumi rabayna ilmo masaakiinho awowgood iyo aabbahood muxuu ah saalix ahaa ayaa waxaa ugu jiray xoolo loogu duugay oo dafiin ah ugu jiray xoolahaas marka haddii derbigaas u dhaca bannaankay usoo bacayaan marka waa laga qaadani ilahayna wuxuu danay subxana wa tacala inay ilmaha weynaadaan oy waxaa weeyaan kanzigaas iyo bangiga ugu jiray meeshaas ay isticmaalaan awowgood iyo muxuu ahaay wanaagsanaa darteed ayaana ilahi subana wataala saa u yeelay marka qisada ayada ah nabi muuse intaa waxaa loo mariyey markii la yidhi yaa ugu aqoon dadka inuu yidhi anaa ugu aqoon waa lagu edbiyey culimadana waa la marka haddii lagu yidhahdo yaa aqoon dhulka isdhig ummadda dadka ugu aqoonta yar iska dhig xaqiiqadana waa noocaas wa fowqa kulli dii cilmin caliim qof kastoo cilmi sheegta mid baa kasii sarreeya weeyaan nacam annawcu alcashir noocu tobanaad an yatawadada inuu qofka inuu caalimka isjeclaysiiyo liariibin qofka masaairka ah oo xadara imaaday cindahu agtiisa qof aanan la aqoonin oo darsigiisa imaaday waa inuu qalbigiisa soo dumo weyaan owayanbasia uu mxua isu furfuro lahu isaga liyansharixa inuu furfurmo sadruhu xabadkiisa qofkaas qaadimka ah fa ina lilqaadimi qofka yimaado oo cusub ee u sugnaatay dahshatun wareer iyo xeshood ayaa usugan weyaan walaa yugira aliltifaata inuu milicsada iwanadar fiiri ilaahay asaguu fiiriya istiqraaban lahu isagoo la yaaban fa ina dalika arrinka asaga mukhjiluhu wuu muxuu ahaa xishoodsiinaya qof baa yimid in asaga saa u fiiriyo ood isaga muxadarka ku celeliyo sax maaha marka calalcumuum sax ma ahan arrinta yada ah waa inuu muxuu ahaa uu soo dhoweeya marxab ahlan wasahlan iyo wax la mid ah qofkii ood kusoo dumana waa inuu sameeya dadku is yaqaaneen hadda beriyaan xalaqaadka dee boqolaal qof iska fadhida muxuu aha timaado lama garan karo marka qof qariib iyo qof aan ahayn laakiin madaarista iyo meelaha muxuu aha goobaha waxbarashada ardayga cusub iyo meelahaas ayaa laga hadlayaa weeyaan nacam waidaa aqbala hadduu soo qaabilo u yimaado bacd alfudalaa dadka fadliga badan qayb ka oo culimo nin sheekho weyn iyo waxbaa iyo dad nin madax iyo nin mxuu ahaa ugaas iyo la yaqaano iyo dadka fadalada oo wanaagga lagu yaqaano ama mansilada iyo booskala haddii ay soo qaabilaan waqad sharaca isagoo gudagalay fii mas'alatin mas'ale isagoo gudagala bartamaha mara amsaka canha wuu ka istaagaya xataa yejlisa ilaa uu ka fadhiisto waidaa jaaa hadduu wa huwa yabxau isagoo mxuu ahaa mas'ale munaaqasho ku jira fii mas'alatin mas'ala acaadaha lahu wuu aw maqsuudaha ama maqsuudka laga lahaa ayuu kusoo celinaya weyaan si uu loo qabsado wuula qabadsiinaya waidaa aqbala hadduu soo qaabilo u yimaado faqiihun qof caalim ah hadduu yimaado waqad baqiya iyadooy ka baqay noqotay lifaraaqihi inuu ka dhammeeyo iyo wa qiyaama aljamaacati jamaacadii kitaabka dhegaysanaysay inay muxuu ahaa istaagaan ay ka hartay biqadri maa yasilu intuu soo gaara qadarkeed ay ka hartay alfaqiihu qofka caalimka ila almajlisi booska la fadhiyey falyuahir dib ha udhiga tilka albaqiya intii harsanayd halkii sadroo ku harsanaa dib udhig falyuahira dibriga tilka albaqiya muxuu ahaa inta soo hartay wayashtahil ha kaga mashquula canha xaggeeda bibaxin munaadaro amaba muxuu ahaa munaaqasho aw hayrihi wax la mid ah weyaan ilaa an yajlisa ilaa uu ka fadhiisa alfaqiih qofka caalimka uma intaa kadib yuciidu qofkii ama sheekhii darsiga akhrinayay wuu ku soo celinaya oo yutima tilka albaqiya ama intaas ayuu dhammaashtiraya maxaa loo yeelayaa kay laa yukhjila si uusan u xeshoodsiinin almuqbil qofka soo socda biqiyaamihim istaagooda cinda juluusihim markaa soo fariisana hal mar haddii meesha dirig laga yidhaho laga yaaca sheekh inuu marka ay soo fariisana inuu xogahood is yidhahdo badaga laga cararay oo qalbigiisa la dhowraa loo baahan yahi weeyaan lidaalika waxay dhahaan soomaalida qof soo socdana laguma qosla mid sii socda laguma qosla qofka markuu soo socda laguma qosla oo waxaa isleeyahy malaha ada lagu xamanayo waxbaa lagaa sheegayo maa ilaa dalika markuu sii socdan waa qalbiga qofka muminka ayaa la ilaalinaya weyaan ayb wayanbaqii waxaa haboon muraacata maslaxat اljamacati kooxda dhan oo darsiga dhegaysanaysa maslaxadooda in la dhowro fii taqdiimi waqti اlxuduuri wakhtiga la imaana oo la soo xaadira horumarintiisa wa taakhiirihi iyo dib udhigiisa weeyaan waidaa lam yakun calayhi haddanuidaa lam yakun haddii aynan ahayn calayhi dushiisa fiihi tahiirkaas iyo taqdiimkaas horumarinta dibdhigkaas daruuratun dhibaato walaa masiida kalfatin muxuu ahay taklifa amaba muxuu ahay mashaqo dheeri ayna jirin weeyaan wa aftaa wuxuu fatwooday bacdu akaabir culamaai culimmada kooda weyn qayb ka mid wuxuu fatwooday ana almudarisa qofka macallimka ah idaa dakara hadduu sheego adarsa darsiga uu ku akhriyo fii madrasatin madrasa hadduu ku akhriyo qabla uluuci shamsi qoraxda intayna soo bixin ka hore aw aharahu ama darsigu dib u dhiga ilaa bacda uhri salaada uhur kadib hadduu dib u dhigo lam yastaxiqa ma muta macluuma tadriisi mishaarkii wax ku dhigaaye ma muta weyaan mishaarkii wax ku dhigaaye ma muta ilaa an yaqtadiihi inuu mxuu ah keensado arrinka isaga ah sharulwaaqifi qofku waqfka la baxay shardigiisa limukhaalafati alcurfi caadada ayuu khilaafsan yahy almuctaadi fii dalika arrinka isaga caadada weyaan wuxuu kala jeedaa intaan salaada fajr la dukanin ka hore ayuu wadaadkii mimbarka soo fariistay kitaabkii la akhrisan jiray bacd alfajr ayuu galay madrasadii amaba salaada duhur wakhtigii marka la tukado kadib oo la qaylusana ayuu mxuuaha darsigii usoo fariistay ninka isaga ah mishaarkii haddii mishaar uu ku qaadanayo madrasada iyo howlahaas lama siinayo maxaa yeele caadadii wakhtiga ayaa ku imaanay salaada fajr ka hor ummadda inta badan way wada jiifaan inta badan way wada jifaan qofka soo kacana de way cibaadaysanayaan salaad duhur kadibna waxaa weyaan waqti alqayluulo iyo qada iya lagu jira yaa kuu fadhiisani alayhi marka qofkaas arinta iyada kuma saxna ayuu kala jeedaa saxna ma ahan oo in la ilaaliyo xiliyada dadka ay wax dhegaystaan oy mxuu ah xaadiri karaan oy duruusta ka faa'idaysan karaan in la ilaaliya ayuu imaamku boorinaya caleyh raxmatullah annawc axaadi cashar nooca koy tobanaad jarat alcaadatu caadada waxay ku dareertay an yaquula inuu yidhahdo almudarisu qofku wax dhiga cinda khatmi kulli darsin darsi kasta markuu dhameeyo wallaahu aclam ilaahay baa aqoonla u aqoonla weyaan oo mxuu ah, cilmiga isaga alla uu tiriyey weyaan wakadalika sidaasoo kale yaktub wuxuu almufti qodka muftiga bacda kitaabati aljawaabi jawaabta markuu qoro kadib eh, saasuu ayuu qori weyaan laakiin warka lagu laabiy alowla waxaa haboon an yuqaala in la yihahdo qabla dalika intaanan allahu aclamna dhihin ka hore waxaa in la yihahdo kalaam ah, walaakin warka laakin warka lagu laabiy alowla sida haboon in la qabla dalika kalaamun kalaa hadal oo yushciru dareensiina dadka dhegaysana bikhatmi darsi darsiga inuu mxua gabagaba yahay ka qowlihi hadalkiisaoo kale wa hada aakhiruhu darsiga akhirkiisa waa kan weeyaan aw maa bacdahu intaan wixii ka dambeeya yati wuu noo imaan doona insha allahu tacala allah duu doono iwa naxwa dalik iwa wax la mid ah ayuu ka hormarinaya kadib ayuu wna wallahu aclam liyakuuna inuu ahdo qowluhu hadalkiisa wallahu aclam khaalisan mid u dhammaashatiran lidikri illahi dikriga alla tacala korahayo waliqasdi macnaahu macnihiisa inuu qasto awgeed walihada sida awgeed ymbaii waxaa haboon an yastaftixa inuu ku furfurto kula darsin darsi la arka bibismi illahi raxmaan raxiim inuu ku furfurto liyakuuna inuu ahaado daakiran mid xuso lilah alla weyne tacala koraaya fii bidaayatihi darsiga bilowgiisa iyo khaatimatihi markuu dhammaystira weyaan walowlaa waxaa u haboon lilmudarisi qofka mudariska ah oo sheekha ah an yamkuha inuu nagaado qaliilan in yar inuu nagaado bacda qiyaami aljamacati kooxda markay kaceen kadib inuu nagaado fa ina fiihi waxaa ku sugan fawaaida fawaaidooyin ayaa ku sugan weyaan iyo aadaaban aadaab oo lahu isaga ugu sugan iyo walahum ayagaba minha waxaa ka mid ah cadamu musaaxamatihim inuusan ardayda wa minha waxaa ka in kaana hadduu ahda fii nafsi waaxidin qof naftiis ama mid naftii baqaayaa su'aalin su'aal hara sa'alahu inuu weydiiyo oo loo yara hara ardayda wa minha waxaa ka mid ah, ah, ah cadamu rukuubihi inuusan muxuu iyo fuulin baynahum ayaga ayagoo lugayna in kaana hadduu yahay yarkabu mid muxuu ah cafuula weyan wayra dalika iyo wixii intaas ayaa loo baahan yaha weyaan fawaaiddaas ayaa laga heliyo kala jooda weyaan yustaxabu waxaa mxuah sunno ah idaa qaama markuu istaaga an yadcuwa inuu ku ducaysta bima warada sunadii ka soo aroortay bihi isaga alxadiidu xadiidku ku soo arooray weeyaan subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk inuu ducadaas akhriso subxaanaka allahuma allahyow nasahnaantaada wa bixamdika mahaddaada lala qaba laa ilaaha ilaa xaq lagu caabado ma jir ilaa anta adiga ma ooyane astaqfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayk waan ku soo noqonaa ducadaas inuu akhristo weeyaan hada wallahu aclam wsala allah wslm cala abdi warasuli mustafa